بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس ضدك كوى أبوها بوني بغن أما أبو حق لما بغن ama ugu dhowaansho badan bi aniga yowma alqiyaamati maalintii qiyaamada akharuhum kuwooda ugu badan weeye calaya korkayga salaatan ku salliyid yacni akharuhum kuwooda ugu badan wey salaatan xagga salaada iyo salinta weeye calaya korkayga laygu saliyo dadkaasaa maalintii qiyaamada iigu dhawaasho badan ayagaana iigu xaqnimo badan saas wey macnaa بمعنى أقرب وأجدر وأحق أخرجه وحصوصر الترمذي وصححه وحصحيحي ابن حبان وصحيحي حديث كسنة كسوحة كتر من ليلة هذا عبد الله بن كيسان الزهري أو مجهولة عبد الله بن كيسان الزهري ومجهولة كترة كذلك سنة كسوحة كترة سيدو كالي موسى بن يعقوب الزمعي من ليلة oo isaguna saduuqun sayi-ulxifdi ah labadaa cilaba xadiidku waa ku jiraan wa wuxuu ku cileeyey alimaamu daara qutni caleyh raxmat ullah fii cilalihi idiraabna wuu ku cileeyey oo ninka la yidhahdo muusa ibnu yacquubkaas uu sabab u yahay ayuu ku cileeyey xadiisku marka xadiis sanadkiisu usan sugnay way waa daciif dacfi baa ku jira wuxuu tilmaamayaa fadiilada ay leedahay nebiga sal alla alay wasalam ku saliintiisa in lagu saliyo marka fadilada ay leedahay quraankaaba tilmaamay oo ila amray inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima amar rabbi tabaaraka wa ta'ala hadis kale soo aad farbadan waa ku sugan tahay fadilada ulee oo hal mar ruuxi alle toban goor buu ku saliyaa wahaakada dawaaleyka sidaasa macnaha abaalgudka u noqonaya ilaa nabigu wuxuu gaarsiiyey sal alay wasalam inuu yidhahdo bakhaylku waa ruuxa agtiisa laygu xusay oo anigu saliyin xadiidkii kacab ibni cujra fii mustadrak alxaakim wakayrihina waa kii malakul jibriil habaaray saddex ruux saddexdaa ruuxna waxaa ka mid ahaa ruux nabi maxamed agtiisa lagu sheegay magiciisa sal alay wasalam oo aan ku saliyin nabiguna aamiin buu yidhi allaha fogeeyo aamiin jibriil allaha fogeeye buu nebiguna aamiin buu yidhi marka saliga nabigu sal alay wasalam wuxuu ka mid yahay xuquuqda ay ummadiisa uu ku leeyahay xuquuqda ummaddiisa uu ku leeyahay buu ka mid yahay in lagu saliyo xaaladaha qaarkoodna waajib buu noqdaa laazimaho salaada dhexdoodoo kaleeto iyo muxuu ahaayey laazim buu noqdaa bilitifaaq yani waxa weyaan inaad nebigu ku leslay sal alay wasalam taqriiban jamaahiirtaa qabta ama xilliyada kale bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin markii magaciisa la maqlaba in lagu saliyo waa laazim qaarna waxay leemaya waa mustaxab mustaxab taasi waxa waa marka salaada laga baxsan yahay mawaadicda uu waajibo wixii ka soo hadhay waay وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم marka wuxuu ugu keenayaa kitaabkan dhexdiisa dikriga ilaahay lagu xuso oo loogu dhawaado waxa waxyaalaha ugu muhiimsan ka mid ah salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam saas macnaha ka wada ficlan wada وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري سيد الاستغفار دم بداه ويديسيغا سيد كيف yacni adkaarta ilaahay dembidhaafka lagu weydiisto iyo alfaadda ilaahay dembidhaaf lagu weydiisto midka sayidka u ah ee ugu weyn waay macnaha ah, ilan qaabo fara badan baa ilaahay dembidhaaf loo weydiistaa siyaq fara badan alfaad fara badan alfaaddaasi ta madaxda u ah oo sayidka u ah tan way macnaha sayid listikfaari dembidhaaf weydiisiga sayidkiisa iyo madaxiisu waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo alcabdu addoonku inuu yidhaahdo dikrigan inuu yidhahdo waay allahuma allahyow anta adigu rabbii midka i abuuray ee i barbaariyey ee i maamula ee ii taliya ee i hagaajiyaad laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooye cibaadadaydana adaa iskale cidila kulama wadaagto khalaqtanii waad i abuurtay oo lagulama wadaago abuurka mar haddaan abuurka lagula wadaagin cibaadadana waa inaan lagula wadaagin saas macana mar haddii abuurka aada u qirsan tahay sidoo kaleeto waa inaad u qirtood keligii u ogolaato cibaadadana laanna ciddii abuurka gooni u leh baa cibaadadana gooni u leh wa ana anigu cabduka addoonkaagii baan ahay addoonkaagii baan ahay wa ana anigu calaa cahdika ballanqaadkaaga muxuu ahay ballantaadi korkeedaan ku sugnaa waa wacdiga iyo wacdiga iyo yaboohaaga ma statactu intaan kari karo cahdigu waxa weeye ballan baad ilaahay la gashay ballan baa adiga ilaahay idinka dhexaysa ballantaasina waxa weeyaan inaad rumayso ood ateecdo ah, suuratu lacraaf aakhirkeeda allah tabaaraka wa tacala waata inoogu sheegay yani waid akhraja waid muxuu ahaa وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى حديث حسن كالنبي صلى الله عليه وسلم عالم الذر دورك آدم بل لنقص أروريه كذبنا ربي تبارك وتعالى وحي لسو ربي جنيه هذا للربي وانقرني وأقول عني inaan rumayno oon adeecno markaasaan ogolaanay ballantaasaan galay marka ballantii aan galay oo ahayd muxuu ahaayey markii kitaab noo yimaado inaan rumayno rasuul markuu noo yimaado inaan raacno inaan rabbi adeecno inaanaan muxuu ahaayey shirki iyo kufri ku dhacan taa iyada ah ballantii baan rabbiyow ku dul sugnahay waay cahdigii baan hayaa wa wacdika yaboohaagiina waan ku dul sugnahayo bimacnaa wixii aada khayr ku yabahdayna jidkeedii baan hayaa laakiin kulli miyaa wada keenay wey mastadactu intaan kari kara waay halkaasi waxay kutusi bay culimmadu ictiraaf yacni eh, oo inuu addoonku ka gaabinayo mar walba waajibkii looga baahnaa ma wada keeni kara waay allow ballantaan kula galay siday ahayd ugama soo wada bixi karo yaboohiina sidoo kaleeto laakiin inta karaankaygaa waan dadaalahayaa waa itiraafo markaad qirsan tahay inay wax kaa dhiman yihiin waa lagu dhameystiri saan hore soo maran a'udhu waxaan magan dika adaan ku magan galaya min sharri maa sanactu waxaan sameeyo sanci sharki san ka magan waxaan sameeyey oo af ama aan kula imido khaladoon galay sharkiisaan ilaahu adduun iyo aqrabo magankaaga kaaga ah iga ilaali abu waan qiraya laka adiga waxaan kuu qirayaa binicmatika nicmadaada calaya korkayga aad igu nicmaysay nicmadaad isiisay waa qirsanahay waa kuu ogola inaad i abuurtay inaad i korisay inaad caqli isiisay inaad sidan quruxsan ii abuurtay inaad xoolahaa isiisay inaad caruurtaa isiisay wixii nicmeed isiisay waa qirsanahay ah, wa abuu waxaan qirayaa haddana laka adiga waxaan kuu qirayaa bidanbii dembigaygana waa qirsanahay wixii nicmeed isiisayna waa ictiraafsana waa qiraya dhanka kalena waxaan qirayaa dunuubtaydiina waa qiranaya inaanan nicmada sidii la rabay aanan uga shukayn inaanan muxuu ahay sidii la rabay aanan samaynin inaan adoo ii nicmeeyo haddana aan khalad iyo kula aan kugula dhaqmayo waxaan habboonayn allow baan qiraya ee faqfir allow dhaaf lii aniga ii dhaaf saas macna ictiraaf iyo dembi dhaaf weydiisi waaye laanna addoonku marba hadduu dembigiisa ictiraaf kana xumaado taasaaba towbadaba ah, annadaamatu tawba waa kii sal alay slam ictiraaf iyo qoobamo haddaad isku dartaba waa dembi dhaaf macnaa waa towbad waaye fainahu amar yashaaniya laa yakfiru ma dhaafo addunuuba dembiyada ilaa anta adigu mooye adiga unbaa dembiyada dhaafay cid kale maba dhaaftaba taana waxa weye cid kaloo dhan inaysan waxba dhaafi karin baad qirtayo asaga uun keliyata inaad la aado cid kale wax dhaafi karta ma jirto cid kale wax dhaafi karta ma jirto macna akhrajahu al-bukhari baa soo saaray xadiiska waxaa soo hormaray uu inoo soo hormaray oo waxa inoo soo hormaray ciddii tiraahda yani man qaalaha min annahaari muuqinan ruuxii maalintii intuu dikrigan akhriyo kadibna asagoo yaqiinsan maalinkiisaa dhinta intuusan habeennimada gaadhin فهو من أهل الجنة جنة قليل صبح دي برك واقو بغريبا سيدر وأقبضي أضو يقين سن وفي سقيت الوحرة موقنا بها وإن معنى هذا يقين سنته يوحي كهليس سيدا هذا وابرك انت أضو أقرض انت أضن لمن من غيره كبوت مات مالي كان لوشدها دي الجنة هدي هدينكم مركو صوغل انت أقرض أضو يقين سن aad habeenkaa dhibato intuusu waagu kuu baryinna ahlu jannata laakiin maxaa lagu xidhay qeyd aad u adag baa lagu xidhay muuqinan biha oo ay ka laasimayso macnaheedana inaad garanayso ama yaqiinsantoo shaki kaaga jirin macnaha markaad xaqiijiso baad abaalkaa ka helaysaa sidaas man ayib sayidul istikfaar waxaa loogu magacaabay bay leeyihin culimmadu wuxuu kulmiyey jawaamic asbaabtii addoonka loogu dembi dhaafi lahaayoo dhan bay uruurisay oo ictiraafkii iyo qiraalkii iyo ilaahay tabaaraka watacaala oo loo qiro muxuu ahaayey muxuu ahaayey loo rububiyadiisa loo qiro oo uluuhiyadiisa loo qiro oo addoonkoo dembigiisa qirto oo wahaakada waxay uruurisay macaani fara badan oo dikri ay ku urureen baa ayuu yahay macnaha adkaarta galabtii iyo subaxdii la akhriyo buu ka mid yahay macnaha وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري لم يكن موسى أهين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله موسى أهين يدع متكتغا هؤلاء الكلمات كلموين كان حين وقتك يمسي وقرميسانيو وحين وقتك يصبح وبريسانيو مركو habeenkii gaaray masaaga waa soo sheegno masaaga galabtiina waa la yidhahdaa inta badan waxaa loo isticmaala habeenku markuu soo galo ilaa habeenka gelinkiisa hore masaaba la yidhahda saas maana marka eh, galabtii saas daraaddeed baa waxay leeyihiin adkaarta sabax iyo masaaga goormaa la akrinaya adkaarta sabaxda iyo masaada la garay sabax oo markuu waagu baryo waayo laakiin masaaga ma salaada casar baa la akriyaa dadku saasay u badan yihiin in salaada casarka marka la akriyo adkaarta masaaga la akriso laakiin axaadiista markaad fiirso adkaaru lmasaa salaada maqribi qoraxdu markay dhacdo waa laanna kuwana habeenkii baa loogu talagalay kuwana maalintii baa loogu talagalay saas wey maana ayib xadiistaasaa ka muuqata لم يكن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع متكتك هؤلاء الكلمات حين يمسي مركو هبينك صوغل وحين يصبح يوم مركو وابرش ومحيهم وكون مركو اللهم الله يو إني أنه أسألك وحنك ويديسا alcaafiyata caafimaad nabadgelyo wey macna alcaafiya assalaama wey macna fii diinii diintayda dhexdeeda iyo wadunyaaya adduunyadayda dhexdeeda adduunyadayda caafimaad iyo fayoobaan baan ku weydiisa diintaydana fayoobi baan kuu weydiisa diin fayoob waa diin saxsan adduunye fayowna waa adduunye aafo iyo naqaa'is iyo dhib ka nabadgashay waay adduun iyo akhraba ilaahu ii nabadgeli way macna ayib wa ahlii ehelkayga allow caafimaad baan ku cafi waxaan ku weydiinayaa caafiyo iyo salaamaan ku weydiinayaa wamaali iyo xoolahayga ehelkaaga waa caruurtaada iyo xaasaskaaga iyo wixii kula xidhiidha ayagana caafiyo iyo salaamo iyo xoolahaaga sidoo kaleeto oo iyagana cadow iyo tuug iyo mid wax dhaca iyo mid wax bililqaysta iyo ku xadgudba iyo baad iyagana uga xirsi xidhaysaa allahuma astur allow astur cawraati cawrooyinkayga ilaah u astur cawrooyinkayga ilaah u asturo wixii ceeb ah ee laga xishoodo ilaahu ii astur saas weeye cawradu maaha cawrada jidhka keliya ee wax kasta oo ruuxu uu dhibsado in laga ogaado ayaa cawro noqda marka xataa dembiye fara badan oo kuu qarsoon baa jira sooma haddii lagu fadeexayn rabo wax dhan baa banaanka lasoo dhigaya marka ilaahu cawradayda astur waayo وآمن الله آميال روعاتي أرجح يالقي أرجح عبسيدة إذا ما لها عبسيدة له وأرجح لنا أله الله آميال وآمن الله آميال ونبجلي الله نبجلي روعاتي أرجح يالقي يعني أدونك واجرة مواطن iyo maxallaad ruux markuu marayo xaalada argagax baliya oo cabsi galiya ay ku imaanayaan adduunka markuu ka tagana qabriga geeridu waa argagax qabrigu waa argagax qiyaamada iyo bacsigu waa argagax yacni macbarka markii siraadka la gudbayo waa argagax rawcadku marka waxaa soo gelaya meel kasta oo lagu argagaxo qiyaamada iyo dhicitaankeedu waa argagax wahaakada macna rawcaadkaasoo dhan ilaahu nabadgeliya ammaan isii waayo waxfadnii allow ixafdi ixifdi min bayni yadaya xaggayga hore allow iga xifdi xagga hore ilaa yuusan dhib igaga imaanin wa min khalfii xaggayga dambena allow iga xifdi oo gadaal yaan layga soo gelin wa can yamiinii dhankayga midigna allow iga xifdi oo yaan laygaga imaanin wa can shimaalii dhankayga bidixna allow iga xifdi ayib waxaa soo hadhay wa min fawqii xaggayga korana allow iga xifdi xaggayga sarena allow yuusan baasiyo balaaya igaga imaanin wa acuudu waxaan magan gelayaa bicadamata bicadamatika weynigaaga waxaan ka magangelayaa an uqtaala in si qarsoodiya wax la ii yeelo min taxtii xaggayga hoosena la iiga yeelo xagga hoose in iqtiyaal laygaga sameeyo aliqtiyaal waxaa la yidhahdaa alahdu ahdu shayi khufyatan baa la yidhahda shayga si qarsoodi ah oo lagu baraarugin markii loo qaado ama loo qabto ama loo dilo baa la yidhahdaa iqtiyaal saasarada ikhtiyaalka waxaa hadda aada loo isticmaalaa dilalka sida qarsoodida u dhaca saas ikhtiyaal baa marka musiibo qarsoon oo hoos un intay igaga timaada dhufsata taasna ilaahu waxaan ka magangelayaa cadamadaada iyo weynankaagaan magangelaya waacuudu bicadamatika an uqtaala min taxtii oo maxay noqon karta waxyaala badan bay noqon karta wasaaib fara badan baa ila dhulka ka timaadeen sooma oo hoos ruuxa kaga imaan karta dhulkaa lala goyn karaa masaaib kala kugu iman karta saas macna saas daraadeed aayadii quraanka ah suurati muxuu ahay fi suurati muxuu ahay an'am qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiya'a nabi warku akhrinay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri muxuu ahay qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum 'adaban min fawqikum a'udhu biwajhika aw min taxti arjulikum acuudu biwajhika buur aw yalbisakum shiican haada ahwan buu nabigu sal alay slam marka cadaabka qaar baa hoos ka yimaada qaarna kor buu ka yimaadaa ummado dhan baa dhulka lala jaray oo lala baabi'iyey marka meeshaa in laga soo galo dhankaa lagaga yimaadana alla waa kaa magangelaya marka waa jihoodkii jihooyinkii lixda hawn akhraja waxaa soo saaray xadiidka annasaa'iyu nasaa'i baa soo saaray fii camali alyowmi walleyla iyo sunan kubra buu kusoo saaray ibnu maajah waa soo saaray kadalika axmedna wuu soo saaray wasaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu wawaafaqahu waxaa waafaqay wasaxahu alxaakimu waa saxiixiyey kadalika waxaa ku waafaqay alimaamu adahabi iyo nawowi iyo sheekh albani intuu way saxiixinayaan xadiiskani waxdii sugan weye wuxuuna ka mid yahay min adkaari asabaaxi waalmasaa adkaarta galabtii iyo muxuu ahaaye habeenkiiyo maalintii la akhristo ayuu ka mid yahay aad buuna muhim yahay waa lagu xirsi wixii laazima sida qaalibka ah adduunyo aakhiraba shar waa ka nabad galaa maxaa yeelay waa waardiyeysay isaga dhanba waa waardiyeysay xagga rabbi baa laga waardiyeynaya وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحده كان وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول من يلاهي اللهم الله يو إني أنه أعوذ ومغنجلي بك أذيك مغنجلي من زوال نعمتك نعمة هذا زولتان كير نعمة هذا إسيسي inay iga zuusho oo idhaafto oo iga baaba'do ayaa kaa magangelaya wa taxawuli caafiyatika caafiyadaada cafintaada iyo salaamadaada iyo nabadgelyada aada siisay inay iga wareegtana waa kaa magangalaya taxawulku waxa weye inay kaa wareegto cid kale u wareegto zawaalkuna waxa weye inay sideeduba ku dhaaftaba way zuusho waay macana wa fujaa'ati niqmatika niqmadu waa cuquubada ah, cuquubadaada kadinteeda ay ugu soo kadisana waa kaa magangelaya fujaana waa la yidhahdaa faj'ana waa la yidhahdaa bimacna albakta waa wixii si kada oo laba filaana kuugu yimaada oodan ku tala gashan in baa la yidhaahdaa yani faaja'anii ayib wa niqmatika cuquubadaada kedinteeda ay ugu soo kediso ayaan allow kaa magangelaya wa jamiici sakhatika cadhadaada dhammaanteed baan kaa magan gelaya waxaa laga wadaa asbaabta cadhada keento asbaab kasta oo keeni karta cadhadaada inaad ii cadhootana ilaahu magan baan kaaga ah waa kaa magan gelayaa akhrajahu muslim baa soo saaray iyaduna waa duca muhimo yani jawaamicda ka mid ilaahu nicmada hayga qaadi ilaahu nicmada hayga qaadi nicmada hadduu ilahay ku siiyo tabaaraka watacaala waxa fiican in laguu daayo hadday caafimaad tahay hadday caruur tahay hadday diin tahay hadday xoolo tahay in ilaahay tabaaraka watacaala kuu baaqiyeeyo taasaad weydiisanaysa macana uusan kaa qaadin ayib asbaab baa keeni karta macnaa ilaa asbaabta keenaysa inaad iga qaado iga ilaali waayo ayib taxawul caafiyati kana waxa weye caafiyadu inay wareegto isbedesho hadday isbedesho maxaa imaanaya caafiyadu hadday tagto cuquubaa soo bedelaysa sooma inay cuquuba aad caafiyada iigu bedesho fujaa'ati niqmati kana waxa weeye haddaad og tahay cuquubadu inay imaanayso isu diyaariso ood ku talagasho iyo hadday kugu soo kediso way kala adag tahay markay yacni waxa weeyaan ay ay sadmo kugu noqoto oy ku dharbaaxdo adiga oo iska iska baraan la-aa markaasay ka xanuun badan tahay markaas soo socodkeedii iyo tartiib ay kugu timaado macna sidaas daraaddeed baa fujaa'ati niqmatik loo cabiro macna وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحر كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من allahuma allahyow innii anugu acuudu waxaan magan geli bika adaanku magan geli min khalabati dayni daynta muxuu ahaay adkaanteeda ay iga adkaato dayntu inay iga rayso oo iga adkaato oo iga tambadataan kaa magangelaya wa khalabati alcaduwi iyo cadowgu inuu iga reeyo iga qaalib noqo oo iga adkaado wa shamaasati alacdaa iyo cadowgu inuu igu farxo dhibkayga inuu ku farxo ah yani shamaatada waxa la yidhaahdaa waa farax ruux kaleeto dhib ku dhacay inaad ku faraxdo ku wiirsataa la yidhahda ku wiirsato yani waxa weya waa kii muxuu ahay falaa tushmit biya alacdaa sooma nabiyullaahi haaruun calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu walaalkii nebi muuse calayhi salaam uu la marka cadowgaagu inuu kugu farxo waayo oo dhib intuu kugu dhaco dhibkaasi uu kugu arko kugu qoslo oo kugu farxo kugu maadsado oo kugu wiirsado taasaa la yidhahda ilaahu taana magan baan kaaga ah waxaa wariyey annasaa'i baa wariyey wasaxaxu waxaana saxiixiyey alxaakimu baa saxiixiyey kadalika alimaamu dahabi baa saxiixiyey sheekh albani fi saxiixa wuxuu ku leeyahay silsila saxiixa sanadkiisu waa xasan buu leeyahay alimaamu albukhaari ayaa wuxuu soo saaray lafdi kale kusoo soo saaro tacawaduu billahi min jahdi albala wa daraki ashaqaa وسوء القضاء وشماتة الأعداء الله وحد كما قال تبارك وتعالى من جهد البلاء بلايدا نبكي هذا إن التبرؤ إذا بلايدا وتكحمش ويكاتم بضته wadaraki shaqaa iyo shaqaawada gaaritaankeeda shaqaawada waxaa la yidhahda waa nasiib xumada cadaabka iyo cuquubada sababaya waay wa suu'i alqadaa qada xun ama qadaha rabbi xumaan ma leheen yacni wax weeyaan qade idhibaya xugum waxaad xukuntay oo aniga idhibaya waay leanno yacni waxa weya qadaha rabbi xumaantiisa iyo wanaaggiisu waa binisbati ila alcabdi waay ama binisbati ila rabbi tabaaraka wa wax xun maba jiraba waa kii xadiisku ahaa waasharu laysa ilayka xagga rabbi shar ma jiro afcaashiisu shar ma ah xukunkiisuna shar ma ah laakiin marka loo fiiriyo addoommada loo fiiriyo buu wuxuu u qaybsamayaa shar iyo khayr shar iyo khayr markaasuu u qaybsamaya ayib maxaa yeele ilaahay tabaaraka watacaala ma abuuro wax shar keliyo maxdiya ma abuuro shay kastoo shar ah jawaanib wuxuu leeyahay maslaxa iyo khayra ku jira shay kastoo shar ah saas marka yani waxa weeyaan wasuu'i alqadaa macnaha wey washamaatat alcadaab marka labadan kaleeto ee sidoo kaleeto dayntu inayga tanbadato iyo sidoo kaleeto qalabat ar-rijal meesha qalabat al-a'da u kayinina ayadana bukhari baa sidoo kale soo saaray xadiisku wuxuu faa'iideeyay in ilaahay laga magangalo tabaaraka wa ta'ala inay dayntu kaa tanbadato oo tabar u weydo tayib waxay daynta ta tawar weydo oo kaa tanbadato waxay dariica u noqotaa waxyaalo kale iyo ruuxa ku dhalisaa waxyaalo kale gaarsiisaa dhibka ka dhasha waxaa ka mid ah caaisha radiyallahu anha waxaa ka yimid waxaa ka soo arooray xadiis bukhari muslim ay soo saareen waxaa nidhi tiri yaa rasuul allah ma akthar ما استعبت أو ما تستعيض من المأثم والمغرب فدنا انت أد إلهي كم ينقليس دمدق يديمو بدا آد بأبضنت اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب تعالى آد بأبضنت سيوحو جران markaasuu nabigu wuxuu sal alayhi wasallam aisha yani idaa gharama ar-rajul gharima ar wa wacada fa akhlafa bulum sal alayhi wasallam ruuxu markuu daymoobo oo dayntu ka tambadato tawar u waayo wuu sheekeeyaa markaasuu been sheegaa wuu ballan qaadaa markaasuu buriyaa balaayadaasoo dhan bay marka dayntu furtaa hadday kaa tambadato yani wax weeyaan ruuxii waa sheekaynahayaa beenbuu sheegi wuxuu leeyahay ila dadkiibu rabaa inuu iska qanciyo waa la haystaa wardaynbeladiina si baa leey marka baa iisoo socday doomaa soo deghaye waayahan muxuu ahay meel baa rajo kale ahay been buu akrin sooma ila waa la haystaa dadkiibu rabaa inuu iska furfuro ah, ballan buu qaadiyo ma fulinayo wuxuu leeyahay bal berri muxuu ahaay bal bisha dambe taariikh ala yimaado watigaasaan ku siinaya waadu imaanaysaa anuunahaybaawaxoogaa si noqdee bal haddana muxuu ahaay wii kale iigu dir ballanka luu galay tii markii la gaado warii waxbaa siye bal haddana laba beryo kale iigu sii dar ah, somaal maxaa keenay tabar la-aan baa haysa marka beenna asal bay u tahay ballanka baxna asal bay u tahay labaduna sooma munaafiqiinta wixii lagu yaqaano waa maxaa ku gaarsiinaya halabatu dayn marka waa ilahay laga nabadgalo laga magangalo tabaaraka watacaala culayskeeday leedahay ruuxuna aakhiradiisana dhibkaasay u geysan adduunyadiisana sharafkiisaa dhacaya oo ruuxii markii lagu barto uun muxuu ahay keesho keesho berri berri soo noqo soo noqo soo noqo mujtamaca dhexdiisa waxaad noqonaysaa ruuxaan muxuuaha ballan lahayn sooma qiimo lahayn deenaalaad noqonaysaa cirdigaaga iyo sharafkaaguna waa dhimanayaa aakhiradaaduna waa dhimanaysa waa mudan yahay marka in ilaahay laga magangalo sooma wax ilahay laga magangalo waa yahay tabaaraka wa tacala saas weeyaan ama ghalabatu alcaduwi waa cadowgu inuu baatil iyo xaqdarro kaaga adkaado wey shamaatatu alacdaana waa taa aan tilmaanay oo cadowgaaga inta lagugu sali inta masaa'ib kugu dhaca cadowgaada inuu kugu farxo taas macna وعن بريدة رضي الله عنه قال وحوري سمع وحو مقلي النبي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بو مقلي ويقول له اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب طيب عن بريدة رضي الله عنه قال وحوري سمع وحو مغلي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بو مغلي ويقول له اللهم الله إني ألو أسألك وانك ويديسا بأني waxaan kugu weydiisanayaa biannii anigu ashhadu inaanahay mid qiraya sababteed baan kugu weydiisanaya yani waxaan kugu weydiisanayaa arrintan sababteed qiraalkan aan qirayo sababtiisa baan kugu weydiisanaya maxaad qiraysaa annaka adugu baan qirayaa anta adugu allaahu alla inaad midka xaq lagu caabuda inaad laa ilaaha mid xaq lagu caabudana inuusan jirin ilaa anta adugu mooye waan qirayaa alaxadu inaad tahay midka keligii ah fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi wa cibaadatihi wax walba kelibaad ku tahay waxaan kula wadaaga ma jiro assamadu sayidka loo qasto samadka waxaa la yidhahdaa waa sayidka baahida lala aado isaguna aan cidna u baahnayn saas dare waxaa la yidhaahdaa yani waxa weye baahne waxaa la yidhaha ma baahne loo baahan yahay ma baahne loo baahan yahay wax isaga ka kaaftooma ma jiro laakiin isagu cid u baahan yahay ma jiro soo ma asamad macnahaas waay ayib sayidka loo baahan yahay isaguna aan baahnayn baa tahay alladii kaasoo lam yelid aan dhalin walam yuulad isagana aan la dhalin ha waxba maadan dhalin leanna ciddii wax dhalaysahay dhalitaanku alla marka loo fiiriyo waa sifatu naqsin waay makhluuqa marka loo fiiriyana waa sifatu kamaal ibni aadamka marka loo fiiriyo ibni aadamka marka loo fiiriyo ruuxa dhala iyo ruuxa madhalayska ah. keebaa sifatu kamaal leh ya ruuxa dhala sooma leanna waa makhluuq waa daciif dacfigiisuu marka ku kabahayaa ilmahan uu dhalahayo kii marka daciif ahaya ilmana dhalin ceebtiisi baa bannaanka taallaa la leeyahay saas daraaddeed makhluuqa marka loo fiiriyo khaasatan aadamaha iyo waxa dhalaay dhalitaanku waa sifatu kamaal marka loo fiiriyo makhluuq ama khaaliqa marka loo fiiriyo waa sifatu naqsin leesh laana waxay ku tusaysaa in uu baahan yahay sooma in uu baahan yaho cid caawisa oo kaalmaysa u baahan yahay sidaas daraaddeed baa rabbi tabaaraka watacaala markuu sheegay inuu samad yahay samad inuu yahay ousan cidna u baahnay isagana loo baahan yahay baa waxaa la daba dhigay lam yalid ma dhalin leanna ma baahnaba see ku dhalaya sooma labada kelima calaaqa toosaa ka dhexaysa lam yalid ma dhalin waxaa lagu radinayaa nasaaradii tiri ciisa ibnullah iyo yahuudii tiri cusayr ibnullah sooma iyo quraysh iyo carabtii oo yidhi malaa'igtu waa gabdho ilaah waxaas oo ilaahay ilmo u sugay yaa kulli wada radiyo waxa lam yelid ilaahi waxma dhalin walam yuulad lamana dhalino allah tabaaraka watacaala cid uu ka soo jeedo dhashay ma jirto xaggan cidina kufuwan mid u dhiganta mid kuf u aho id dhugmana axadi ma ahaani cidday doon ha noqoto meeshaasi marka waxa weye kufuwan axad waxa weye hadduusan lahaynba wax u dhigma waa su-aal eh see buu ilmo ku dhali karaa ilaan ilmo markaad dhasho wax kuu dhigmaad dhashay soo sooma waa midda labaade hadduusan xaas u dhigmaba lahayn seebuu ilmo u dhalayaa saas dara qur-aanka waa ka yidhi walam takun lahu saaxiba seed ilmo ugu sheeken isagoon xaas lahayn wax u dhigma male ilmana uma dhigmo xaas iyo naagna uma dhiganto seebuu ku dhalayaa wey marka nimanka markii xujada madax laga garaacayo xujada lagu ogahay baasaa loola hadla marka macnaheedu waxa wax u dhigmana ma jiro ninkaasi warkaas uu sidaasaan ilaahay qiraalka aan intaa qirahayo baan kugu weydiisanayaa wax فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مركو وحوري نينكاس مركو سيدا إله أبري وحو رسولك لقد سأل الله ألا أي ويديس باسمه مجعيسي وكو ويديس ألا مجعيس الذي مجعصو إذا قرتي سئل اللقو ويديس به ألا actaa uu wax siiyo addoonkii wax ku weydiista uu siiyo wuxuu weydiistay waidaa goortii duciya lagu baryo bihi isaga lagu baryada idaa su-ila haddii lagu weydiisto bihi ismigii actaa wuu siiyaa waidaa goortii duciya lagu baryo bihi ismigana ajaaba wuu ajiibaa wuu aqbalaa magacii nooca aha oo haddii ilaahay wax lagu weydiistana uu aqbalo haddii lagu baryana uu yeelo magacii nooca ahaabuu isticmaalayoo addoonkan ama ninkani alle ku weydiistay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam akhraja waxa soo saaray al-arba'a wa sahaha waxa sahihiyay ibn hibban kadalika waxa sahihiyay hakim dhahabi baa ku waafaqay sheekh albanina waa sahihiyay al-imam tirmidhi sidoo kale waa tahsiiniyay طيب حديث هو حديث سغوا وعلى فايدينيا كو توصل كبنان انه كمديه التوصل بعمل بالعمل الصالح bilcamal asaalix in lagu tawasuli karo in lagu tawasuli karo qiraalka uu addoonku qirayo shahaadateynka iyo xaqa uu qirayo in lagu tawasuli karo camalka saalixa ee uu sameeyey in lagu tawasuli karo ilaahay asmaadiisa iyo magacyadiisa iyo sifaadkiisa lagu tawasuli karo kulli dalika xadiisku ku tusaya yani waxa weeye allow waxa aan kaa rabo waxaan ku gaadhayaa oon kugu weydiisanayaa arrimahan ood jeceshahay waay tawassulka banaan buu kamid yani waxa weeye ilahay asmaadiisa sifaadiisa inaad usi marto walillahi alasmaa'u alxusna fadcuuhu biha ayib wanaxyadiisa inaad marto sifaadkiisa inaad u marto waxaad heli kartaa camal saalix ood samaysa ilahu camalkaasi haddaan adiga dartaa u sameeyey ilaahu khayrkaa igu sii sharkaa ilaahu igaga reeb ruux muslimahoo khayr aad ku tuhmayso kula joogoo nool inaad tidhahdo ilaahu ii bari tawassulka bannaan buu ka mid yahay amaa tawasulka qiisa aan bannaanayn ee shirkiga ah waa in ruux dhintay wuxuusa keri karin aad tidhaahdo ilaah igu sii ama ilaah iigu gudbi ama aad tidhaahdo muxuu ahaa isii kaa waa tawasul lama yidhaahdee waa shirki iska cadwaan qolyahan ubaa tawasul ku magacaabay si ay u qariyaan magaca ومعناه واحد أصفاد أبو تلعمان وإلا توصل معه حديث معناه هو كتسي وهو التوصل كبنان قيب كمينه وكتسي وحكا له كتسي يعني in ilaahay magaciisa weyn ismullahi alacdam inuu meesha ku jiro laakiin keemuu yahay waa ma alaxadka ma allaahiba ma assamadka ismullaahi alacdamka ilaahay markii wax lagu weydiisto uu addoonka siiyo waa kee xadiisku si guud wuxuu u sheegay uun addoonkaasi inuu magacii sheegay laakiin kee weye xadiiska kuma cadda xadiiska kuma cadda xadiis kalaase jira axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ibn maaja ay soo saareen can asmaa binti yaziid laga warinayo oo nabigu yidhi sal lay wasalam ismu ullahi alacdam fii haatayni alaayatayn ilaahay magaciisa weyninka badani labadan aayadood buu ku jiraa waa labadee aayadood wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim aayad waa taa ta faatixatu ali cimraan ali cimraan allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum marka hadal badan baa culimada dhexdooda ku jiro xadiiskaas waa xasan buu leh sheekh albaani xadiis kalena waa jirta ismullaahi alacdam oo magacyada ugu weyn oo waxaa laga doodayaaba horta magacyada ilaahay ma kala wen yihiin oo ma kala fadli badan yihin mise kulli waa isku wada fadli waxay farax ka tahay mas'ale la yidhaahdo qur ma kala fadli badan yahay hadalka ilaahay wada weeye ma kala fadli badan yahay mise ma kala fadli badna wasawaabu waxa weeye qur-aankuna waa kala fadli badan yahay isagoo hadalka ilaahay ah asmaada ilaahayna way kala fadli badan yihiin iyagoo asmaa ilaahay u wadaa saasaa sax ismullahi alacdam hal la xadida haddii la yidhaahdo khilaaf baa marka jira culimada qaarkood waxay waa lafduljalaalaha allah waa culimada qaarna الله هو ولماذا قال روحي له الحي القيوم ولفظ الجلاله وحنو كذا محوها اسم الله الأعظم أراك للواجبتها كل ذلك وح قاطع أو قأن أو خلاف كترين إلا هلا يمفض لكن حديث تنبع الاستئناسان ونحن دنبع لقر هذا اسم الله الأعظم صاصي معنا طيب وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها إذا قرت أصبح أوى بريست يقول بدينه آه. طيب الضنباء الأحد الصمد الذي لم يلد وسورة سورة الإخلاص صمد سورة الإخلاص صفات كاسي حديث حسن السجن والنبي صلى الله عليه وسلم انت قال له كوي وي ما دين كوي هذا محمد الله هذا العبد وابتر بينهم abtirki soo sheego xageem ku abtirsada markaas waxa soo degtay qul huwa allahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أبتر له إله ما بلغون كرسوما إلا من أبتر له والله ملايين صمد marka waxa la yiraahdaa ilaahi sifaadkiisa rabtaan waa kuwan laakiin mid abtir laho in hebelo in hebel ka soo in hebel ka siya kaas ilaahi ma wada noqon karaba saasa lagu jawaab saasa وعن ابن هريره رضي الله عنه قال كان وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وقعها اذا غورتي اصبح او بريستو يقول مدي دهدبوها اللهم الله يوبك adiga sababta iyo awoodaada iyo xoogaaga ayaa ma asbaxna kuwa bariisanay ha adiga kaalmadaada xoogaaga iyo awoodaadan kuwa bariisanay tutaana ma wabika sababta baan amsayna ku galabaysanay oo habeenk noogu soo galay annaga iyo habeenkii waxa socdan adana maamulayo waa wabika sababtaa baanu naxyaa ku noolaanaynaa bika sababtaa baanu namuutu ku dhimanaynaa alxayaatu asuqra walxayaatu alkubra wakadalika almowtatu asuqra walmowtatu alkubra bika adigaanu naxyaa ku noolaanaynaa wabika namuutu wa ilayka xaggaaguuna ahaaday annushuuru isa soo bixintii isa soo saarintu isa soo bixinta laysa soo saarayana xaggaagay ahaato addoommada marka qubuurta laga soo saaro xaggaagaa loo soo kaxayn doono adigoon baa laguu imaan doonaaba ayib waidaa goortii amsaa uu galabaystana idaa goortii amsaa uu habeenka galo qaala wuxuu dhihi jiray mila dalika kaa mid la mida ilaa laakiinse annahu isagu qaala wuxuu dhihi jiray wa ilayka xaggaagu ahaaday almasiiru aayaha iyo noqoshada meesha loo noqonayana xaggaa buu ahay akhrajahu waxaa soo saaray alarbacatu afarti waxaa laga wadaa ah, akhrajahu alarbaca xadiidku xadiis sugan waay waxaa saxiixiyey ibnu xajar fii amaalihi wakadalika alimaamu nawowi fi aladkaar ibnu lqayim fii zaadi almacaad tirmidina waa taxsiiniyey sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiidku xadiis sugan waay marka wa ilayhi nushuur waa marka waagu baryo وإليك الم... وحليلا وإليك النشور ومركا واضح بريو وإليك المصيرنا ومركا هبينك أيضا وحليه لبضا منافضة باشرتو نشوركو وصوك عدة قبورة لغا سوك عيو قبورة لغا سوك عيو وحي أكتها يشبه لها واغو مركو بريو dadkay siday guryahooda ugu xaraysnaayeen soo waagu markuu baryo sida iyagoo qubuur ka soo baxay oo kalema soo yaacaan marka waa nushuur sidii idinko qubuurtii ka soo yaacay oo bannaanka usoo yaaca oo kala bahay ah, waa nushuur masiirkuna waxa weeye habeenkii waa la xaroodaa oo guryaha lagu xaroodaa xaroodkaa iyo waxaa isu dhigma hurdadii leanna waa geeri yar sooma xaroodkaas la xaroonayo masiirku wuxuu u egyahay iyadoo la seexday oo hurdadii la galay oo geeri yar la galay waay marka masiirka ayaa ansab u ah subaxdiina nushuurka ansab u ah saasuu xadiidku marka faa'iideyno yani labada labada kelimo saasay kala leeyihin marka wa ilayhi nushuur waa subaxdii markaad akrinayso wa ilayka almasiirna waa markaad aad galabtii ama habeenkii akrinayso ayib وعن انس رضي الله عنه قال وحوري كان وحوها أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الدعاء سببا كيس وحوها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء النبي تاسع أبني صلوات ربي والسلام عليه قتادة وحوي بي أنس وحو قول أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء أبني ذا النبي كنت حسن جل وحيا وركاسا أنس وحوي دعاء أبني تريه ربنا رب aatinaa masii fi dunyaa adduunyada dhexeeda xasanatan tii wanaagsanayd ama tu wanaagsan masii xaalad wanaagsan masii wa fi laakhirati aakhare dhexdeedana xasanatan xaalad wanaagsan masii tu wanaagsan masii waqinaa allowna ilaali cadaaba naari naarta cadaabkeedana allow naga ilaali naga dhow muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray xasanulbasri wuxuu leeyahay taabicigii ibn abi xaatim siduu soo saaray bisanadin saxiix wuxuu leeyahay الحسنة العلم والعبادة في الدنيا هو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى حسنة الدنيا وحوي وإن علمي عبادة الله السيء علم النافعة هي عمل صالح لولا حسنة اللي إلى نبو الأدون كالحديث آخرنا وحوي وإن شنة اللوكي ابن الكثير عليه رحمة الله أيها في تفسيره معنى تاكد دوين كفصري دعاله وحوي waxay soo galayabooda oo shamlinaysaa kulla matluubin dunyawiyin shay kasta oo la dalbo oo adduunyada madaaribteeda ka mid a ah. oo maala wuxuu yidhi min caafiyatin wa daarin raxmatin wa zawjatin xasanatin wa waladin baarin wa risqin waasicin wa cilmin naaficin wa camalin saalixin wa markabin hanii'in wa hanaa'in jamiilin waxaasoo dhan baa soo gelaya buui ah, wax kasta oo ruux adduunka uu rabo oo maalan wuxuu yihi muxuu ahay caafimaad caafiya iyo guri waasac ah. iyo xaas wanaagsan iyo ilmo baari ah iyo risiq waasic ah. iyo cilmi naafic iyo camal saalixa iyo gaadiid fiicanoo hayin ahoo muxuu ahay wanaagsan iyo ammaan iyo magac wanaagsanoo dadka dhexdiisa ku yeelato waxaas iyo ka badan baa soo gelaya aatina fi dunya xasanata soma yani waxay ka tagtay ma jirta waay wax kastoo wanaagsan allah isii way macnaha amaa xasanada aakhare ilaahu xasano igu sii ayadoo wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa waxaa ugu sarreeya xasanada aakharo jannada iyo waxyaalaha raacaya oo jannada maxaa raacadu jannada haddaad gasho waxyaala jannada gelitaankeedaba ka weyn baa daba yaalla oo waxa kamid ah ilaahay ridihiis soo ورضوان من الله أكبر صمائي جنة قليل وحا كوي رضاها الله رضاها الله وحا كلازمة إنه أضمك الله دعوضه النظر إلى وجه الله الكريم آه. إلهي تبارك وتعالى ووجهه سأبركته دعوته للذين أحسنوا الحسنى dadkii wanaagga sameeyey waxay leeyihiin janno iyo siyaado siyaadadaasaa nabiga sal lay slm wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi illaah ilaahay wejigiisoo la daawado waa siyaado jannaday siyaado ka tahay saas maanaa oo muminiinta markay jannada galaan allah tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahay ahlu jannow maydiin siyaadiya markaas oo rabbiyow maxaad noo siyaadin oo noo laabanba soo wejiyada maadan cadaynin jannana maadan geynin oo cadaab maadan naga badbaadinin maxaa noo laaban markaasuu rabbi tabaaraka watacaala xijaabka faydaya oo addoommadiisa istusaya nicmo ka weynna weligood mabaa in aragba marka aljanna dukhuulu ljanna wa tawaabicuha oo ridaha ilaah iyo daawashada alle iyo waxaasoo dhan baa soo gelaya wa fi laakhirati xasanatan ah. waqinaa cadaab annaarna waxa weeyaan hadda wax ku sugahayo soo socdo waxa ugu khatarsan waa naartu sooma ah ilaahu taala iga badbaadi waa oo iga ilaali tayib marka ducada sababtafaqun alayhi hadiiska bukhari muslim soo saaray waana quraanka ducada ku timid tayib markuu alla sheegay dadka ducada ku ducaystana ulaa'ika lahum nasiibun mimma kasabu sabay wallahu sari'ul hisab ah dadka saa u ducaystay waxa ay shaqaysteen nasiib bay ku leeyihiin ah qolo waxa waxa laga hormariyay yani waxa way oranaya aatina fi dunya وما له في الآخرة من خلاق من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق إله أدونك النصيب قال هل كتاج آخر رحمكم عليه قال الخير الدنيا خير آخر وألا تأكل من تبارك وتعالى وعن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا وقنا عذاب النار قاسي وحكى لازم يضع النار الله إيقا إلالي أسباب النار كيني سنة الله إيقا إلالي ومحاسبات نارتا كينا يعني شهوات كي شبهات كي الشرك كي معاصي الله إيقا إلالي ويكلا لازمي سبحانه وعن موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي نبي صلى الله عليه وسلم يدعو من دعاء ودعاء كنت عايزتها اللهم اغفر لي الله khatii'atii gafkayga allow ii dhaaf waa dembigayga mufrad mudaafa weeyo cum marka dunuubteeda oo dhan baa laga wadaa khatii'atii gafkayga wa jahlii ilaahu jahligayga ii dhaaf jahliga muxuu ahaay waxaa la yidhaahdaa wixii aqoon darro kuu geysana waa la yidhahda wixii adoo garanaya aada ku kacdana jahli waa la dhihi karaa adoo garanayaad samaysay wax fiican maaha sidii ficnayn maaha jahaala la yidhaahda saas macna jahaala la yidhahda fi suurati nisa tarabbi tabaaraka taala ku hadlay marka wixii khalada iga dhaco dhamma soo galay wa jahlii aqoon darradayda iyo garasho la'aantaydana Allah ii dhaaf waxa igaga yimaado wa israafi xadgudubkayga Allah ii dhaaf fii amri arrinkayga aan ku xadgudbo xuduudii sohdimaha shariicadu dhigtay arrimahaygana ku saabsan haddaan tilaabo gudbana allow ii dhaaf wamaa shayna ii dhaaf anta adigu aclamu aataa mid ogaansho badan bihi isaga minnii aniga iga ogaansho badan waxaad iga og tahay baa jira oo dembiyadooda adaa iiga xogaalsana allow ii dhaaf waay oo annaga maxaan ogsoonnahayba shalay iyo daraad iyo dunuubtaan galay maba xusuusanno soo maa maba oginba kama warhaynaba dunuub fara badanoo galaynoon dabaalanaynaan inay dembi tahayba uma haysanaba soo ma marka allow dembi aad iga xoogaalsanto adigu iga hogtaana ii dhaaf allahuma akfir lii allow ii dhaaf jiddii dhabtayda wa hazlii iyo dhayalkayga jiddigu waa wixii dhab ahaan aad u samaysa hazliguna waa dhayalka iyo ciyaar ciyaar wixii kaaga dhacwada labadaba allow ii dhaaf wa khaطa'ii gafkayga allow ii dhaaf wa camdii iyo kaskayga khata waa wixii kaaga dhaca ku talagal la'aan ismoodsiis kaaga dhaca wa camdiguna waa waxaad u qasado labadaaba ilaahu ii dhaaf wa kullu daalika kaasoo dhan cindii agtaydu ahaaday waxaas aan ku weydiisanay inaad ii dhaaftaan oo dhanna kulligood agtayday wada yaallaano waan wada sameeyey khaia waan sameeyey jahli waan sameeyey israaf waa iga dhacay dunuubaan iga ogsoontahay waa jiraan kuwa aan u sameeyey dhayal dhayal ciyaar ciyaar waa jiraan kuwa aan dhag u sameeyey waa jiraan kuwa sida ay iga noqotoona ku talagelin waa jiraan kuwa aan u qastay waa jiraan wa kullu dalika cindi kulliga waa iwada haystaan waa ah marka wax weey yani uu ictiraafanaya waa isliidaya soo ma meesha way meesha marka lagu daba dhaafay xogaa haddaad intaad qadaadka taagto aad siyara geejiso tiraahdo dee maxaaban galay baa anugu ah, xogaa isgeejiso oo tiraahdo maxaa dembiga galay anugu khalaas waa kuu dhammaatay waxaa la rabaa rabbigaa tabaaraka watacaala markaad la mucaamaloonayso inaad ula mucaamalooto inaad tahay addoon buuxa oo dunuubi buuxisay ficlan saasaad mata sooma allah tabaaraka wa markaasuu kuu naxariisanoo dembigaaga dhaafay laakiin inta waxoogaa ismahadin iyo kibir iyo isla weynan iyo ay kugu jiraan ah, hawshaadu weli waay saas maana allahuma kfir lii allow ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday een horay u sameeyey wamaa akhartu iyo waxaan dib dhigtayba culimada qaarkood waxay leeyihiin maa qadamtu waa wixii horay iiga dhacay marka aan ducaysanayo maa akhartuna waa wixii mustaqbalka aan samayn doono qaarna waxay leeyihiin maa qadamtu waa wixii intaan noolahay aan sameeyey wamaa akhartuna markaan dhinto kadib camalkii aan sameeyey intaan noolaa wixii ka dhasha xumaan laygaga sii dayanayo oo dadku igu raaceen oo anigu aan sabab u ahay waxyaabo aan ka tegay oo aahaarteedii weli sii jirto wamaa akhartu waa ila waxaa jirta addoonka sidiisaba intuu nool yahay waxyaalaha hadduu sameeyo dunuub ah kadibna uu ka tago isagoo ka toobadkeeni dunuubtiina raadkeedii weli sii socdo oo la sii wado dembigii waa ku soconaya sooma man sanna sunnatan sayi'atan ha walahu wisruha wisru man camila biha ha ah, naf la dilay ma jirto oo xaqdarro lagu dilayo ilaa aadam wiilkuu dhalay ee walaalkii dilay naf kastoo xaqdarro lagu dilo dembigeeda waa leeyahay dembigeeda intii kii dilay gacanku dhiglaha intuu leeyahay in la buu leeyahay sababtu maxay tahay ibni aadamka isagaa baray in la isdilo isagaa laga bartay soo ma marka waxaad dhici karta dunuub markaad dhimatay kadib kugu sii socota inay jiraan wamaa akhartu in macnaha laga wadana waa dhici karaa wixii iga dambeeyo geerida gadaasheedana alla ii dhaaf saas macnaha wamaa asrartu waxaan qarsadana allow ii dhaaf wamaa aclantu iyo waxaan muujisto wixii si qarsoodiya aan u sameeyo oo aan adigii aniga isla ognahay adiguna ila ogtay anaa ii qarsoon allow ii dhaaf iyo waxaan muujisto oo aadamaha iyo khalqigu ogyahayba wamaa shayna ii dhaaf anta adigu aclamu aataa mid ogaansho badan bihi isaga minii aniga iga ogaansho badan anta adigu almuqadimu midka hormariyaa tahay addoommada hormaray oo khayrka iyo kamaalka iyo wanaagga ku hormaray adaa hormariyey wa anta adigu almu'akhiru midka dibdhigaa tahay ciddii dib u dhacday oo gadaal u dhacday oo xumaanta dib ugu dhacdayna allow adaa dib u riday almuakhir yani waxa weye midka horena huwa almuqadimu bifadlihi waalmu'akhiru bicadlihi waay saas maana kan addoonkan hormarayoo wanaagga ku hormarayna kaalmayn uu kaalmeeyey iyo fadligiisuu ku hormaray kan dib dhacayna alla cadaaladiisu kula dhaqmayo khudlaan ubuu ku sameeyo ma caawinina garabkiisa ubuu ka baxay bas saas daraadeed addoommadiisu labay u dhexeeyaan bayna fadlihi wa cadlihi saas way macnaa bayna fadlihi oo dadka uu rabbi wanaaggaa siiyey wa bayna cadlihi oo dadka xumaanta ku dhacay kuwa xumaanta ku dhacayna muusan dulmiine wuuna kaalmaynin un kaalmadiisa wayna istaahilaan kuwan kaato horumarka qaatayna fadligiisuu ku kaalmeeyey ku heleen adoomadu marka labadaas ay u dhaxeeyaan bayna fadlihi wa cadlihi saas macna wa anta adigu calaa kulli shay shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodaad shay kastana waad kartaa muttafaqun alayhi bukhari wa muslim wa sahih waxa sugan fi sahih muslim ku sugan nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu ducadan akhrin jiray fii aakhir as salaada gadaasheeda oo culimada qaarkood u qaateen قارنا وحي كفر سيرين صلاة مركة لقى بحن طيب مركة صلاة آخر كذا مركة في الغالب وانت لا صلاة نقصا meeshaas marka la geliya adkaarta meesha gasho ayay kamid tahay macnaha tayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده كان وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده يقول مدي له اللهم اصلح لي ديني اللهم الله اصلح حاجاتي لي انيغا وحدي حاجاتي ديني دينتيدا alladii diinkaasoo huwa isagu cismatu amrii arrinkayga xadhiggiisa ah arrinkayga guntinta uu ka guntumo iyo xadhigga laga qabtaba arrintaydu waa diintayda yacni wuxuu kutusayaa diintu inay wax walba ka muhiimsan tahay cismada waxaa la yidhaahdaa alxablu waalcaqdi baa la yidhahdaa guntintana waa la dhahaa xadhigga shay kasta lagu qabtay hayana waa la yidhahdaa sidada waa la dhahaa waxaa la dhahaa maalan eh, xarkahan lagu laalaadiyo wax lagu laalaadiyo o dhan cismada waa la yidhaha waxaase halka laga wadaa xadhigga diintayda ii haya iyo guntinta diintayda oo asaaska u ah arrinkayga arrinkayga guntintiisa iyo xadhiggiisa oo diinka ah allow ii hagaaji waay wax kaloo dhan bimacnaa waa ka khatarsan yahay waa ka aasaasan yahay macna ayb ولا تمسكوا بعصم الكوافر وتعصمه ولا تمسكوا بعصم الكوافر عصمك وجمع عصمه عصمتنا وحرق اي غبتينت بلاقي وحنا لغا ودا نكاح صوما سبحان طيب واصلح الله هجاج لي اني وحدي هجاجسا دنياي ادويدنا الله هجاج التي ادويدا سو فيها نحديدا معاشي نولشيدو ايت ادويدنا ان كو دخلو لهينا نولهيدا الله هجاج طيب واصلح له هاجاجي لي انيغا وحدي هاجاجسا اخرتي اخرديد التي اخرداسو اليها حقيده او اهادي معادي نقشديد meesha noqodkaygu uu yahay oo aakhara ana allow ii hagaaji qabriga ka bilow ilaa qiyaamada ilaa jannada ilaa halkaana illow ii hagaaji wajcal allow yeel alxayaata noloshii ziyaadatan siyaado iga yeel lii aniga fii kulli khayrin khayr kasta dhexdiisa ilaahu mid noloshiisa ka faa'iideysta oo khayr oo dhan uga faa'iideysta allow iga yeel saas macna allow iga yeel bimacnaa haddii ilaahay uu ku siiyo cimri ku siiyo cimrigaasi wuxuu ku barakaysan yahay inaad taacada uga faaidaysato saas daraaddeed baa nebigu wuxuu amaaray sal alay wasalam man taala cumruhu wa xasuna camaluhu ruux cimrigiisuna dheer yahay camalkiisuna wanaagsan yahay nin waxaa jiray shahiiday oo dagaalka lagu dilay ninna waa ka dambeeyo muddu sii camalfalahay nebiga sal ly slam markii la weydiiyey wuxuu yidhi waxaa fadli badan kan ka dambeeyey ee gadaashii muddo dheer sii camalfalahay agoobay hadda kani shahaadu qaatay kan hore ogow leesh leanna intuu sii mootan yahay kani waa sii shaqaysanaya sooma ah, marka cimri dheer haddii lagu siiyo cimrigaana aada uga faa'iidaysto ziyaadatu lkhayr oo wanaagga aada beerato waa wax weyn way macnaha waj'al allahu yal al geeridii raaxatan raaxo lii aniga iiga yeel min kulli shar kasta aan ka raaxaysto haddaan dhintana ilaahu geerida iiga yeel mid aan shar walba kaga raaxaysto wada ruuxa mu'minka hadiiskii fi sahih muslim yani wax yani an-naasu mustarihun wa mustarahun minhum nabi sallallahu alayhi wasallam dadku markay dhintaan ruuxna markuu dhintuu raaxa galaa oo adduunyadii iyo walbahaarkeedii iyo murugteedii iyo dhibkeedii iyo cuduradeedii waxeediibuu ka nastaa waa ruuxa muminkaa sooma ruuxna waa mustaraaxun minhu waa laga raaxaystaa waa munaafiqa iyo gaalka iyo dadka xunxunwa oo waxaa ka raaxaysanaya khalqigiibaa ka nasanaya dhulkanaa ka nasan oo samadaa ka nasan oo malaa'igtaa ka nasan oo muminiintaa ka nasan oo makhluuqan oo dhan baa dhibsanaya gaalka iyo munaafiq iyo dadka xunxunka waxaasaa marka dhimashadiisa ka naqsan ka nasanay ama ruuxa muuminka isagaa nasan ma marka ilaahu geerida ka dhig mid aan ku nasto oo aan kaga raaxaysto dhib kasto yahay saasumaa laana ruuxa muuminka si kasta oo adduunyada uu wanaag iyo barwaaqo ugu haysto sijni iyo xabis buu ku jira sooma sijnu lmumin wa وجنة الكافر marka sijni buu ka bixiyo fusxa iyo wuxuu u baxaya barwaaqo iyo sac u baxaya macna sida qalayo akhrajahu muslim soo saaray xadiidka isaga wa anaka radiyallahu anhu qala wuxuu kaana wuxuu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu ahaa yaqulu midila allahumma allah allahumma anfa'ni allah igu anfa' bima 'allamtani wa hadi bartay allah igu anfa' wa 'allimni allah ibar ma yanfa'uni wa hi anfa'ana ibar warzuqni allah igu irzaq ilman ilmi igu irzaq ilmigaasoo yanfa'uni anfa'ya رواه النسائي باوريي في الكبرى بكوري والحاكم وحكو صحيحي على شرط مسلم ذهبي باكو وافقي لكن سند كيسا كلام باكو جرا وحسن كحوغي سنية حديث صوص علا أي حوجين يشاهد واحد حديث كما حديث سواء وحوي عمل كيسا يوافج واحد علمي أتكو عمل فلي ويدر وعذاب مركة وعقوبه cilmigu wuxuu faa'iido ku leeyahay in ilaahay camalkiisana ku waafajiyo saas daraadeed buu nabigu wuxuu baryayaa ilaahu cilmiga igu anfaco camalkiisa iigu dar camalfalki igu dar waxyaaluhu ilaahay ka magangeli bay jiray bay ka mid tahay yani acuudu bika min cilmin laa yanfac cilmi aan saaxiibkiisa anfacayn waxbuu wuu yaqaanaa ha qur-aanka waa yaqaanaa xadiista waa yaqaanaa fiqiga waa yaqaanaa kutubta wuu garaan masaa-isha wuu la soo bixi waa nin khatar ah laakiin markaad fiiriso dhaqankiisa waa ka qaawan yahay cilmigan uu sheegaya sooma taasi waxa weeyaan waa shanulyahuud waa shanulyahuudu yani waxa weye man dalla min culamaa'ina fa fiihi shabahun min alyahuud waay ruuxa isagoo garashale luma oo camalkii la imaan waayo shabah yahuudeed buu leeyahy in ilaahay u cadhoodana curbu u yahay khatar buu saaray laana yahuud maxaa loogu cadhooday yahuud waxaa loogu cadhooday tarku lcamal sooma bacda alcilmi markay cilmi yeesheen kadib ayay camalkay ka tageen saasaa ilahay ku cadhooday tabaaraka watacala saas marka cilmiga inuu ku anfaco wax ku anfacana alla ku baro wacallimnii maa yanfacunii maxaa ku anfacaya lagu baraya waa cilmiga shareecada sooma cilmiga naafica ah marka la itlaaqo kitaabka iyo sunnada iyo aqaawiisha salafka waxa weeyaan waa cilmu lkitaab wasunna iyo wixii iyaga ka dhashay culuumta kale ayagu ama waa jaa-izo waa iska bannaan yihin ama min furuudi ilkifaayaat bay gelayaan laakiin asal ahaan cilmiga naafica waa cilmiga sharcada marka haddii culuum kaleeto uu waktigaaga ku baxo oo culuumtii asaasiga ah ee noloshaadaba taabanaysayna aada garan marto ma fiicnid wax ku anfaca laguma barin dhakhtar baa tahay laakiin si ilaahay loo caabudo ma taqaana injineer baa tahay si ilaahay loo caabudo ma taqaana professor baa tahay ilaahay si loo caabudo ma taqaana waxaad baratay wax manaafacaadle leh ma aha sooma ah wacallimnii maa yanfacunii cilmiga noloshaada adduunyana hogaaminahaya aakhiradaadana ku hogaaminahaya maslaxadaadii adduuniya aakhiraba ka shaqeyna waa cilmiga shareecada isaga la rabo marka inaad yani wax weeye ilaahay inaad ku dadaasho allana weydiisato tabaaraka watacaala warzuqnii cilman yanfacunii welitirmidiy waxaa u sugnaaday min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu naxwuhu xadiidka mid la wa qaala wuxuuna yidhi fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa wuxuu yidhi oo ku siyaadiyey wazidnii cilman wazidnii cilman allow cilmina ii siyaadi walxamdu lilaahi mahadna allah iskale calaa kulli xaalin xaal kasta korkiisa xaalad walboon ku sugnahayna ilaahay waa ku mahadsanya waa ku ammaanaya waacuudu waxaan magangeli geli allaan magangeli min xaali ahli naar ahlu naarka xaalkoodana ilahay baan ka magan gelaya ayb waisnaaduhu buxaafidku yidhi xasanu waa xasan tirmid baa sidoo kale wuxuu yihi xadiidun xasanun hariib xadiidka waa kan dambe tirmid uu soo saaray min xadiidi abi hurayra waa daciif sanadkiisuna xasan maaha sida xaafidku sheegay sanadkiisu waa daciif lanna waxaa ku jira in la yidhahdo maxamed ibnu thaabit oo majhuul ah waxaa kaloo ku jira in la yidhaahdo muusa ibnu cubayda oo isaguna daciif ah labadaaba waa ku jiraan saas daraaddeed isnaaduhu xasan sax maaha isnaaduhu daciif wa ayib saas daraaddeed baa xadiidka qayb qaybna midka horay isaga mid yihiin qaybna waa siyaado uu wato wa siyaadadan dambe uu wato iyadu shaahid ma haysato waa daciif laakiin qaybta hore xadiiska hore ku timidi ayadu xadiiska hore u markaati kacayo way sugan tahay saas macna wazidni ilmana ee quraanka ma faray wa qur rabbi zidni ilman wa ah, allahu ilmi ee siyaadi nabi maxamed allah waxa weydiisata inuu aqoon iyo ilmi ku siyaadi saas macna ama alhamdulillah ala kulli hal wa billahi min hali ahli an jumladaasi waa daciif hadiiska jumladaas waa daciifka ah, inta kale okay waa dib male saas darada sheekh albani alayhi rahmatullah fi daciif at iyo daciif al-majah wuxuu leeyahay yani waxa way sahihun duna qawlihi walhamdulillah ala kulli hal inta dambe marka laga reebo hadiiska intiisa kale waa sahih ama inta dambe iyadu shaahid male sanadkeedu waa daciif محمد وعلى محمد وعلى اللهم رب هذه دعوة السلام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله غير كيما أي تقريرين بني آدم كلمة وطريقة كالحلاية لو أدنع ميد أمبالغ غيماته ama waxaa lagaga yimaadaa jahliga oo xaqiiba ma garanayo wa haada sababu dalaali nasaara nasaaro lumidda ay luntay sababteedu waa taa ama ruuxa wuxuu kaga yimaadaa lumitaanku dhanka tarkul camal inuu ka tago qof dhaqankii iyo camalfalkii iyo qaadashadii inuu ka tago وهذا سبب ضلال اليهود يهود السبب أي كل تاني كاسوها لماذا لنعب المركز ذاتك كسو قلال لبطانك ينحراف سأستردد بقرآنك سورة الفاتحة الله بريضة وينقو بري وقبضا بريضة إلهي عن بريضة وقبضا أيها وحا ويديساننا طريقا لماذا الرماد وتا اهدنا الصراط المستقيم صمت dariiqa toosana allow nagu hanuuniy siraada aladiina ancamta calayhim kuwaad u nicmaysay jidkoodii allow nagu hanuuniy oyey waa saalixiinta iyo dadkii akhyaartii lagu horreysay waay hayri lmaqduubi calayhim wala kuwa loo cadhoobayna aan ahayn kuwa lumayna aan ahayn jidkaasi marka waa jid kulansaday bayna alcilmi naafic waalcamali asaalix yacni garasho iyo aqoon iyo ku dhaqan labadaa markaad isla hesho baa dariiqii toosna haysaa haddii mid kaa maqan yahay ka kaa maqan yahayna uu cilmigii yahay daalliintaad geli markaa haddii mid kaa maqan yahay ka kaa maqan yahayna uu camalkii yahayna maqduubi calayhintaad geli markaa soo ma labadaas tiir baa marka ruuxa badbaadin karta oo ah inuu aqoonna leeyahay aqoontiisana ku camal falo inxiraafkuna labadaa dhinac buu mid ka yimaada siduu taqriirada sheekh islam ibn taymiya alayhi rahmatullah baxthi aad qayim waa oo iqtibaaga uu kaga hadlay iqtibaa siraadka وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم علمها وبري هذا الدعاء الدعاء وبري عائشة يبري اللهم الله إني أنو أسألك وانك ويديسا من الخير خير كان كويديسا كله دبانتي عاجله كيس دقدقية وآجله إيه كيس khayroo dhan baan ku weydiisan midka soo horeeyo soo degdegayo oo adduunka ah iyo midkiisa dambaynayo dib dhacayo aakhira ah. labadaba alla waan ku weydiisan maa calimtu waxaan ogaadaan ku weydiisan waxaan ogaaday oo minhu khayrka ka mid a ah, iyo wamaa shay lam aclam aanan ogeynba khayr aan ogahay waan ku weydiisan midaanan ogeynoo kaba warhayninna waan ku weydiisan saas macnaa ilaan khayr badanoodan kaba warhaynin sooma jiro bal waxaa jira waxaad adigu shar moodayso khayra sooma marka allow khayraan ogahayo midaanan ogeynba waan ku weydiisan waacuudu waan magangeli bika adiga min ashari shar baan kaa magangeli kullihi dhammaantii caajilihi midkiisa degdegaya wa aajilihi iyo kiisa dib dhacayaba kan hore iyo kan dambaba allow waan kaa magangelaya shar oo dhan maa calimtu waxaan ogahay oo minhu sharka ka mid a iyo wamaa lam aclam iyo waxaanan ogeyn midaan garanayo midaanan garanayninba allow magan baan kaaga ah shar oo dhan allahuma allahu inii anigu as'aluka waan ku weydiisan min khayri maa sa'alaka wuxuu ku weydiistay khayrkiisa cabduka adoonkaagu wa nabiyuka iyo nabigaagu wuxuu ku weydiistay nabigaaga iyo adoonkaagu wuxuu ku weydiistay khayrkiisana waan ku weydiisan oo nabi maxamed sal lla alay slam macnaha ah, adoonkaaga nabi maxamed ah wuxuu ku weydiistay khayr ah ana waan ku weydiistay waacuudu waan magangeli bika adiga min shari ma mastacaada meesha saa idin qoraya من شر ما عاد من يدخل من مستعاذ اه واعوذ ومغنغل بك اديق من شر ما عاد وحو مغنغل شركيسا منه اديق او كا مغنغلي عبدك ادونكاغا ونبيك يا نبيغاغو وحي او كا مغنغل شركيسا الله وان كا مغنغلي وحي ادونكاغو او مغن كا مغنغلي او دنا شركيسا وان كا wixii khayre uu ku weydiistay oo dhan oo ku weydiisanay saas way warka murtidiis allahumma allah inni anigu as'aluka waxaan ku weydiisan aljannata jannadii baan ku weydiisan wamaa qaraba wixii dhaweeya ilayhaa jannada xaggeeda ii dhaweynayana waan ku weydiisan oo min qowlin hadal ah aw amase sicamali wax la sameeya wax umnaha laga sameeyo ama carabka lagaga hadlo oo janno ii dhaweynayo dhanna waan ku weydiisanaya khayr oo dhacaad ku dhan baa soo galay wa acuudu waan magangelayaa bika adiga min annaari naartaan kaa magangelay iyo wamaa qaraba wixii dhowaynaya ilayhaa naarta xaggeeda ii dhowaynaya oo min qowlin wax lagu hadlaa aw camalin wax la sameeyaa wax kastoo hadal ama ficil ah oo iyaguna ii dhoweynaya naartana allow magan baan kaaga ah iga ilaali iyadana waxaa soo gelaya dunuubta iyo macaasida oo dhan baa iyadan halkaas soo galaysa ilaahu waan kaa magan magan baan kaaga ahay wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa an tajcala inaad yeesho kulla qadaa'in xukum kasta oo qadaytahu aada xukumtay lii aniga aad ii xukumtay khayran inaad khayr iiga dhigtaan ku weydiisanaya xugum kastood ii xukumtay allow khayr iiga dhig oo muxuu noqon karaa xataa mid ku dhibayaba ha noqdo ha qadaa ku dhibahaya oo khayr isu bedeli baa jira caruurtii baa lagaa qaaday inna lilaahi wa inna ilayhi raaji'un allahumma ajirni fi musibati wakhlif li khayran minha soo ma raalli baad ku noqotay qadihii qadihi ilaahi qadarkiisa qadahaasi allah xukumay sawma laakiin adiga khayr baad ka gaadhay shirkaaga dhib soo gaadhay khayr baad ka gaadhay nicma lagu siiyay waa shukriday khayr baad ka gaadhay dhibaata ku soo gaadhood waad ku sabirtay khayr baad ka gaadhay qabad kasto alla kuu xukumo khayr buu noqon karaa haddaad garato saad khayr uga dhigan lahay allana ku waafaji xadiidkii suhayb soomahi fi saxiixi muslim cajaban liamri lmu'min ruuxa ah, mu'minka arrinkiisu cajab buu leeyahy wax la yaab la waya mu'minka arrinkiisu ah ina amrahu kullahu lahu khayr arrinkiisoo dhan dhammaantii khayr buu u yahay wax kastoo ilaahay u xukumo khayr buu yahay in asaabatu saraa shakara fa kaana khayran lahu wax lagu farxo hadduu asiibo wuu ku shukrinayaa markaasuu khayr u noqonaya wain asaabathu daraa xaalad dhib leh hadday asiibtana sabra wuu sabrayaa fakaana kaana khayran lahu markaasi khayr u noqonaysa marka qadihii ilahay o dhanso soo khayr kuuma wada noqon saas way macnaha yani waafajin macnuu waxa weeye وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وهبين نعمتها هنا إلى شكر جدا يوافج hadday dhib iyo ay niqmo tahayna inaad sabirkeeda i waafajiso sidaasayna labaduba u noqon karaan khayr ay isugu bedeli karaan saas way macnaha oo waxa wariya akhraja waxa soo saaray ibnu maaja baa soo saaray wasaxaa waxa saxiiyey ibnu xibbaan walxaakimu kadalika waxaa waafaqay isaguna saxiixiye dahabi sheekh albani fi silsila saxiixa iyo saxiix aladab mufradka iyo isaguna ku saxiixinaya waa xadiis sugan waa xadiiskaas waana duca min ajmaci aladciya alma'thuura wa ducooyinka nabiga laga soo guuriyo ducooyinka ugu kulmin badan way khayr adduun mid aakhira waxay dhaaftay taqriiban waa yari wa akhraja waxay soo saareen ash-shaykhan labada sheekh waxay soo saareen waa bukhari muslim عن ابي هريره وحي كورنا رضي الله عنه قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي كلمتان لما كلمه ها لما اري واحد كلام با لغا ولا تقريبا لما كلمه كلمتان لما كلمه حبيبتان كل ila allaha naxariista badan xaggiisa kuwa la jecel yahay xagga rabbi waa laga jecel yahay khafiifataani kuwa fudud weeye cala lisaani carabka korkiisana kuwa ku fudud waay oo carabku inuu yidhaahdo ku dhawaaqo wax culaysa kuma hayo faqiilataani kuwa culus weeye filmiisaani miisaanka dhexdiisana qiyaamada kuwa ku culus waa maxay yihiin kelimataankaas subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waay waa soo marnayo allaa nasahan oo haddana mahadsan allaa oo ceeb oo dhan ka hufan allaha weyn sidaas way xadiiskaasi waa xadiiska ugu dambeeya saxiixulbukhaariga yani alimaam xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu ka mid yahay xusnu khitaamkiisuu ka mid yahay kitaabka wuxuu ku khatimay khaatimadii uu bukhaari ku khatimay kitaabkiisa تأسيا بالإمام البخاري عليه رحمة الله الإمام البخاري حديث كاس وكتاب التوحيد بقى لأنه قدام بيسي البخاري كتاب كان حديث كان قدام بيسي وحو كهل لها يأسو دلشدي إن ميزانك أوتيهي شيء جرة آه ميزانك إنه يهي شيء جرة بو دلشدي وباب وحو كان باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط باب كاسو كان عروض لشنية ميزانك إنه يهي واحد جرة آخر miisaanka akhra inuu jiro wakana waa madhab ahlusunna waljamaca khilaafan libacdi lmuctazila muctazilada qaarkood baa yidhi miisaan ma jiro wax la yidhahdo aqro wax miisaana ma jiro wasawaab qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacu salafba waxay kutusayaan miisaankuna shay xaqiiqa ah oo laba kafadoon leh oo ruuxa mar mar ruuxa camalkiisaa la saari camalkiisaa mar la saari mar isaga laftiisii ruuxa laftiisii baaba lagu miisaami marna camalkiisaa diwaawiintii iyo suxuftii laga soo diyaariyey baa la saari wahaakada kulli dalika nusuusta ayay ku sugan tahay xadiidkaasi ayuu kitaabkii buluuqul eh, ku dhammaaday oo ugu dambeeyo ku egyahay allah tabaaraka wa tacala waxaan weydiisanaynaa xaafid ibni xajar caleyh raxmatullah oo kitaabkan iska leh axaadiistan la ururiyey juhdi iyo dadaal badanna geliyey oo in badan inoo xukumay in ilaahay tabaaraka wa tacala uu miisaanka xasanaadka u saaro allana ugu naxariisto tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamadana waa xasano weyno uu ka tegey ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ugu shafeeco cilmigaas uu inooga tegey ayaan u weydiinaynaa xaafid ibn xajar caleyh raxmatullah innagana wixii muddadan kitaabka soo wadnay khaladoo inaga dhacay bini aadan baa layahayoo khaladaad badan baa dhacay oo waxaadan u qastin baa dhici oo baa kaa dhici oo muxuu ahaay waad iska ilduufi oo waad simbirraxan oo wixii khaladee dhacay intaan kitaabka akhriyayna ilaah naga dhaafo tabaaraka wa tacaala intii dhegaysanaysay iyo inta ka faa'iidaysanto inta dhegaysan doontana allah ku anfaco ilaahina tabaaraka wa tacaala ha noogu dambi dhaafo wixii kitaaba xiigi doona insha allahu tacaala dib baa laga ilaalin doonaa hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك kitaabkan waxaa habeeyey oo mb3 ka dhigay cabdirashiid axmed waana duubistii alsunna islamic stereo nairobi kenya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu